alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed waxaa inoogu dembeeyey baabka tarjiixaadka ku saabsan baa inoogu dembeeyey marka awjuhda wax loo kala arjaxaa waa badan tahay anwaac badan baynay culammadu qaybiyaan anwaacdii wax ka mida waa inoo sheegeen mashaayikhdu suwar badanna waa soo gelaysa anwaacdaas yani mi'aat min asuwar ayaa soo gelaysa qaacidada ku wareegaysaa waxay tahay tarjiixaadku waa wax kasta oo danniga haalib yeela ayaa markaa wax lagu kala arjaxaa qudbu raxaaha quwat madinna fahiya ladaa tacaarudin ma'inna waxay ku wareegaysaa yani waa wixii malaha haalib yeelaya ama siba siday uga dhowdahay haaliban ayaa wax lagu kala arjaxaa marka asbaabtiisu saasay u badanaysa haddii tarjiixi uu daahir noqon waayo oo caalimkii markuu mas'alada eego tarjiix u muuqan waayo muxuu yeelaya jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihin wuu tawaqufaya ilaa intay u caddaanayso waa ka tawaqufaya mas'alada مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين saasay jamaahiirta culammadu yidhahdaan bacdi culammada ka midina waxay yidhaahdaan hadduu tarjiix u daahiri waayo intuu isku dayo uu u muuqan waayo jamci buu is yidhi markaasaa jamcigu u muuqan waayo waa jamcin kari waayo taariikhdii buu markaa garan waayo oo naasikh iyo mansuukhna waa aqbali waayo ila taarikh bay u baahan tahay tarjiix buu is yidhi kala arjax tarjiixina waa u daahiri waaye bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin waa takhayurayaaoo labada mid buu dooranaya bacdina waxay leeyihiin wuxuu u noqonayaa qawaacidda guud buu isaga noqonaya kaannahu inayna masaladu daliil lahayn oo kale laakiin labadaa wajiba waa daciif wejigaa ah waa takhayuraya waa kala dooranaya yacni doorashadaasi dee mid cilmi ku dhisan maa waxay u dhowdahay ila alhawa hawe in la raaco iyo hanuunkuna dee waa kala tegan yihin sidaas aawoodeed waa daciif qowlkaas wakadalik qowlka kale odhanaya labada deli tacaaradaa fatasaaqata marka kaannahu masaladu inayna deliil lahayn waa inu markaa ijtihaad kale iska sameeya qowlkaasina waa daciif oo masale adilo leh in la yidhaahdo labadii adaliilba wuxuu ka dhigayaa sidii yani waxaan daliil lahayn oo aan jirin oo fardinaya inayna deliil lahayn markaasuu ijtihaad kale la imanaya ama bara asliya istisxaabaya waa qowl markaysaga waxaa daciif ah saas aawadeed waxa sawaaba sida jamaahiirtu ay qabaan waa tawaqufaya fa nadiratun ilaa maysara ilaa intay mas'aladu u caddaanayso ayuu sugaya marka uu tawaqafka ku jiro waa dhici kartaa caalim kale inuu qallito laakiin isagu yani wuxuu ka yahay mas'aladii mutawaqif alijtihaad wataqliid الاجتihاaد في الlغة bdل المجهوd واsتfrاغ الwصع في فiعل min الأfعاaل اجtihaadku luغada gudaheeda badlulmajhuudi in awooda la bixiyaa la yidhahdaa wastifraaqu lwasci karaanka in la bixiyaa la yidhaahdaa waxaa la kari karaayo fii ficlin min alafcaal ficil ficilada ka mida in awoodda lagu bixiyo walaa yustacmalu ila fi ma fiihi mashaqa loomana isticmaalo ereyga ijtihaad waxay dhibi ku sugan tahay mooyaane wax kale looma isticmaalo yuqaalu ijtihaada fii xamli sakra waxaa la yidhahdaa wuxuu ku ijtihaado ku dadaalay dhagaxan culus qaadista u qaaday waayo awood bay u baahan tahay mashaqaa ku jirta laa yuqaalu ijtihaada fii xamli alcasa aw innawaati maala lama yidhaahdo wuxuu ku ijtihaaday oo ku dadaalay oo awoodda ku bixiyey fii xamli alcasa dhengadda qaadista uu qaadayo aw innawaati ama laftimireedka qaadista uu qaadayo masalan tusaale baynu tusaalaynaa waljahdu jahdigu bilfatxi jiimka la kordhigo ama xaalu fatxa ku sugan yahay jiimku almashaqatu waataaqa almashaqatu dhibaatada ayaa la yidhahdaa waataaqatu iyo awoodda ayaa la yidhahdaa wa bidammi xaaluu damme ku sugan yahoo jiinku godan yahayna oo waljuhdu la yidhaahdana altaaqatu faqad waa awooddoo keliya wa minhu qowluhu tacaala waxaa ka mid a ah hadalkiisu allah uu yidhi wاladiina laa yajiduuna ila juhdahum yani waxay kaloo munaafiqiintu dhaleecaynayaan kuwa awooddooda iyo karaankooda mooye wax kale aan heli karaynin oo intii karaankooda ah baxsanaaya wax yar oo karaankooda ah daaqadooda intaas kuwaasay dhaleecaynayaan markaasay leeyiin waxa muxuu ka baxsanaya yar waxaa yar muxuu ka baxsanaya marka juhdiga waxaa looga jeeday taaqo macnaha luqawiga ah ee jahdi iyo juhdi bacd alculamaa waxay yidhaahdeen jahdi waxaa la yidhaahdaa mashaqada ayaa la yidhahdaa oo taaqa kuma daraan juhdina waxaa la yidhahdaa aaaqa bacdina jahdiga labada macnoba waa ku keenaan oo waxay dhahaan jahdi bimacna almashaqa iyo bimacna ataaqa dhibaatada macnaheeda waa ku timaadaa awoodda macnaheedana waa ku timaadaa waana siday mashaayikhdu mareen sidaa ay mashaayikhdu mareen baana arjaxa oo ka raajaxsan culammada ku gaar yeelaysa jahdigu inuu mashaqada keliya yahay aayaddan lafteedana waaladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum waxaa la akhriyay laba qiraa'o sabciya in jiimka la kordhigiyo in la godo labada waa la akhriyey jahdahum iyo juhdahum qiraa'ada musxafku waa juhdahum jahdahumna waa la akhriyey labada mid walbana waxaa loo jeedaa taaqadii baa loo jeeda marka taasi waxay caddaynaysaa jahdi oo bimacna taaqa ahi inay jirto wa fi lisilaaxi badlu lwusci fi اnnadari fi اladilati lilxusuuli cala alqaطci aw idanni bixukmin sharciyin ijtihaadku isilaax ahaan sida heshiiska lagu yahay badlul wasci awoodda in la bixiyaa la yidhaahdaa fi nadari lagu bixiyo eegista la eegaayo fi ladillati daliilada la eegaayo oo loo eegayo lilxusuuli in la helo cala alqaطci goyn la goynaayo awidanni ama malayn la malaynaayo yacni si yaqiinan loo ogaanayo o la qacinayo ama si danniya loo ogaanayo bixukmin sharciyin xukun sharciya ayaa ama la qaطcinayaa oo si yaqiina loo ogaanaya ama la malaynaya mashaayikhdu waxay ku tacriifiyeen raximahum ullah ijtihaad in la yidhaahdo in karaankii awoodda lagu bixiyo eegista la eegaayo adilada sharciyada la eegayo loo eegayana xukum sharciya in la ogaado ama si yaqiina ha lagu ogaado xukunkaas ha lagu gaadho ama si danni haaliba ha lagu gaadho ha lagu ogaado usuuliyiinta qaarkood waxay ku fasireen inuu yahay ijtihaadku isilaax ahaan istifraaqu lwusci litaxsiili dannin bixukmin sharciyin ama istifraaqu lwusci lidaraki xukmin sharciyin in awood iyo karaanka lagu bixiyo si loo garto xukun sharciya ayaa la yidhahdaa bay yidhahdeen qaarna waxay ku dareen tacriifka istifraaqu lfaqiihi alwusca litaxsiili dannin bixukmin sharciyin sida ibnu xaajibba ka cabiraa marka tacriif ka mukhtasarsan oo ka kooban yani kan bay isticmaaleen istifraaqu lwusci liidraaki xukmin sharciyin ama lidaraki xukmin sharciyin qaطci iyo danni culamada qaarkood labadaba waa sheegeen culamada qaarna waxay ku gaar yeeleen oo yidhaahdeen masalada waa inaan qaaطic iyo daliil qaaطici ku sugnayn daliil qaaطici waa inayna ku sugnayn bay yidhahdeen qolyaha yidhi waa shardi daliil qaaطici inayna ku sugnayn waxa laga ijtihaadaayo waxaa ka mida ah, aamidi wahayruh ayaa ka mid a ah. calaa kulli xaal waxaa dhici karta daliil qaaطici iyadoo uu ku sugan yahay caali mas'ale inuu ka ijtihaado sababtuna waxay tahay daliilkaasi aan isaga soo gaadhin maadaama daliilkaasi aanu soo gaadhin wuu ka ijtihaadaya waayo muxuu ku soo gaari waayey ilaaba ilaa la odhan maayo laakiin iyadoo daliilkii qaaطica ahaa uu hayo inuu khilaafkiisa ku ijtihaadaa ma dhici karto khilaafkiisa inuu ku ijtihaadaa ma suuragala waayo la ijtihaada maca anasi ijtihaad ma jiro nas la jirkii laakiin haddii caalimkii naska ama deliilku ka qarsoomo waxay noqonaysaa inuu ka ijtihaado mas'alada ayay noqonaysaa laakiin haddii loo caddeeyo waa inuu raaca deliilka xukmuhu walaslu fiih xukunka ijtihaadka uu leeyahay waalaslu fiihi iyo asalka yani ijtihaadka bimacnaa daliilkiis baa halkan lagu baxsinaya ama laga hadlaya asli hadda waxaa loo jeedaa bimacna daliil waynay kitaabka awalkiisa ku soo maray erayga asli in macaani kala duwan loo isticmaalo oo alasli mar waxaa loo isticmaalo alqaacidaة اlmustamira isilaaxan qaacidada caamka ee mustamirada ah ee daa'imaysa ayaa mar loo isticmaala marna alasli waxaa loo isticmaalaa bimacna daliil yani daliilka iyadoo looga jeedo ayaa marna loo isticmaala marna alasli waxaa loo isticmaalaa bimacna raajix sida raajixa ama haalibka marna alasli waxaa loo isticmaalaa almakiisu calayh macaani dhowra ayaa markaasaa loogu isticmaala marka hadda alaslu fiihi waxaa looga jeeda bimacnaa xukmu waxaa looga jeeda bimacnaa daliilu bimacnaa daliiluhu baa loo jeedaa hadda alasl xukmu lijtihaadi fardu kifaaya ijtihaadka xukunkiisu waa fardu kifaayo waa fardi waa faral ummadda si guud u saaran idaa qaama bihi man yakfi saqada alxaraju can ilbaqiin hadduu ku qumo ku kaco cid ku filani dembigu waa ka dhacayaa cidda kale waa ka dhacaya taasaa fardu kifaaya la yidhahdaa waa inaga ku soo maray alaxkaamu asharciya iyo qaybaheeda markii aynu ka hadlaynay ayaynu ku soo marray awalka kitaabka fardu kifaaye maxaa la yidhaahdaa halkaasaynu ku soo marray wاlأصl fiihi qowluhu tacaalى waxa u asla bimacnaa u daliila hadalkiisu allah uu yidhi wadaawuuda wasulaymaana id yaxkumaani fi lxarhi id nafashat fiihi hanamu اlqowmi wakunaa lixukmihim shaahidiin waxaad xustaa daawuud iyo sulaymaan goortay xukumayeen xus fi lxarsi beerta ay xukumayeen waxay beerta xukumayeen id nafashat fiihi hanamu lqawmi markay daaqday yacni qolo adhigood ay daaqeen ari qolo leedahay ay daaqday beerta wa kunnaa lixukmihim shaahidiin waxaanu marka ahayn ba allah yidhi xukunkooday xukumayeen daawuud iyo sulaymaan qaar og baanu ahayn fafahamnaahaa sulaymaan waxaanu fahamsiinay sida sawaabka ah sulaymaan baanu fahamsiinay wa kullan aataynaa xukman wa cilma mid kastoo labadooda ka midana waxaanu siinay yacni xukmi ayaanu siinay yani nubuwo wa cilman iyo cilmi ayaanu siinay marka wejiga laga deliishanaya waxay tahay nebi daawuud iyo nebi sulaymaan mas'alada waa ka ijtihaadeen labada ijtihaadna midba aswab ahaa oo si sawaabnimo badnaa oo la waafajiyey sida markaa saxan wa qowluhu salى اllahu alayh wasalam waxaa kaloo u deliila hadalkiisuu nebigu yidhi salى allahu alيyه wasalam xadiiska صaxiixaynka min xadiisi camri bn اlcaas ida اjtahada alxaakimu faasaaba falahu ajraan hadduu ijtihaado xaakimku oo uu asiibo falahu ajraani laba ajar baa u sugnaaday alxadiia xadiiska dhammaystir ay akmil xadiia wa qowluhu salى اllahu aleyh wasalam waxaa kaloo u daliila hadalkiisuu nebigu yidhi salى اllahu aleyh wasalam limucaadin mucaad uu ku yidhi hadduu asaxo alxamdu lilaahi aladii wafaqa rasuula rasuul allah mahdi waxay u sugnaatay lilaahi ilaahay ilaahay baa la gaara mahad aladii kaasoo wafaqa rasuula rasuulillaahi waafajiyey rasuulka ilaahay kuu diray oo mucaad ah limaa yurdii rasuul allah wax raalli gelinaya rasuulka ilaahay ee waafajiyey xiina qaala goortuu yidhi mucaad lilnabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga uu ku yidhi innahu yejtahidu waa ijtihaadaya xaysu laa kitaaba walaa sunna markaan kitaab iyo sunne masalada ku sugnayn uu ka ijtihaadaya masalada ama xaysu laa kitaabun walaa sunna xadiiskan dambe si aynu horeba u soo marray waa daciif ha yeeshaa culammada qaarkood baa quweeyey oo ibnu kasiir iyo ibnu taymiya ay ka mid yihiin ibnulqayim iyo laakiin a'immo badan oo a'immadii xadiiska ah oo bukhaari iyo cuqayli iyo markaysaga ay ka mid yihiin ayaa markaa daciifiyey sheekh albani waxaan u malaynayaa dhowr iyo toban xufaaddii hore ah inuu ka soo raray kitaabkiisa silsilatu xadiisi daciif ah inay daciifiyeen xadiidkan isna waxa uu marayaa inuu daciif aan u sugnayn marka xadiidkaa dambe waa daciif laakiin aayadda iyo xadiidka ayay masalada u deliishadeen oo u sugnaanays laba masalo bay halkan ku sheegeen mashaayikhdu masalada koowaad waxay ku saabsan tahay xukunka ijtihaadka ijtihaadka xukunkiisu waa maxay ma faralba ma sunna hadduu fardi yahay ma fardu kifaaya mise waa fardu cayn waxay mareen mashaa'ikhdu waa fardu kifaaya fardu kifaaye inuu yahayna waa sida haalibka ah laakiin culammadu waxay yidhahdeen fii bacdi alaxyaan yatacayan cala bacdi اnnaas waa dhici kartaa faducayn inuu ku noqdo dadka qaarkood sida furuudulkifaaya waxyaalaha a fardu kifaayuhu wakhtiyada qaarkood u tacayuno tanoo keliya ma aha mawaadiic badan bay soo aroortaa shay asalkiisu yahay fardu kifaayo inuu wakhtiyada qaarkood cala bacdi annaas mutacayin inuu ku noqdo oo fardu ku noqdo kanna waa saas oo haddii beledka markaysagaa caalim keliya joogo xaadisadiina ay dhacday xukum ay u baahan tahay laazim waxaa ku noqonaysa inuu ka ijtihaado farducayn bay ku noqonaysa ama mas'aladu isagay la soo kulanta oo waa mas'alo isaga haysata dee laazim waxaa ku noqonaysa inuu ka ijtihaado inuu caalim kala qallitaa iyadoo ijtihaad u suurogel yahay saa'iqu maaha waa isku dayaa ijtihaadkii oo ka ijtihaada masalada marka wakhtiyada qaarkood saasu wuxuu u noqon karaa fardu cayn salaatuljanaaza waxaynu garanaynaa inay tahay fardu kifaaya asaalatan qad tatacayan cala bacdi اnnaas waxaa dhici karta dadka qaarkood inay fardu cayn ku noqoto oo nin baa waxa qabsaday mayd waxaanu joogaa meel cidla ah cid kaleoo ku tukanaysa ma haysto de isagay markaa ku noqonaysaa farducayn farducayn ay ku noqonaysaa masaaishu intaynay dhicin oo aynay xasilin in laga sii ijtihaado bacdu ahli cilmi waxay yidhaahdaan waxay noqonaysaa sunni mas'aladaasoo kale culamada qaarkood waa farciyaan culamada qaarkoodna taas ma sunnaynayaan waata laga soo naqliyo saxaabada ama bacdu salaf inay dhalaacayn jireen shay aan dhicin in laga ijtihaado markaa taa yada hubuudkeeda mid lahubo maha marka asaalatan waa fardu kifaaya lakin qad yatacayan fii bacdi اlaxyaan waxa u daliila aayadda qur'aanka ah labadan aayadood ee ku saabsan qisada daawuud iyo sulaymaan wajhuulistidlaalka looga daliishanaya waxay tahay daawuud iyo sulaymaan labaduba waa xukumeen mas'alada haddii waxyi maxdi ah ay ku xukumi lahaayeen lamaa kaana litafhiimi macnan tafhiimka sulaymaan la fahamsiiyey faa'iido gaari kuma jirteen kollayna faa'iido gaara ku jirtaa ile ilaahay waa sheegay fafahamnaahaa sulaymaan marka tafhiim gaar ahaan loo fahansiiyey sulaymaan waa inay jirtaa oo macno aan la fahansiin fii hadihi almas'ala daawuud in sulaymaan la fahansiiye waa inay jirtaa taasi waa inay tahay marka mas'aladu sidaa ay ku saxan tahay in la waafajiyey marka waxaa laga qaadanaya in ijtihaad arrinkaasi ku dhacay waxaa kaloo laga qaadanaya ka asiibiya kaan asiibin midnaba inaan la dhaleecaynayn mar haddii arrinku ijtihaad ku dhacay waayo labada midna lama dhaleecayn fadli gaara in loo sheegay sulaymaan waa jirtaa fi hadi mas'ala laakiin mid la dhaleeceeye ma jiro labadooda midna lama dhaleecay marka asal waxay u tahay yani ijtihaadka iyo cidda ijtihaaday inaan la dhaleecaynayn ayaa markaa aayaddu asal u tahay waa la ammaano waxaa lagu ammaanay wakulan aataynaa xukma wa cilma saasaa lagu ammaanay labadaba mas'alo baabkan khusayse ayaa jirta oo ku saabsan nebiyadu ma suuragal tahay inay ijtihaadaan mise nebiyadu ma ijtihaadi karaan laakiin mas'aladaasi in sha allah waxay inoogu iman doontaa baabka dambe ee ku saabsan ijtihaadu nebiyi sala allahu aleyh wasalam ayay markaa khusaysaa marka halkaasaynu kaga sii hadli doonnaa aynu ku sii yaro faahfaahin doonnaa in sha allahu tacaala waxaa kaloo u daliila ijtihaadka xadiidkan صaxiixaynka ida xakma alxaakimu faاجtahada ثuma asaaba falahu ajraan waida xakma faاجtahada faأkhطأa falahu ajrun xaakimku hadduu is yidhahdo wax xukun ow ijtihaado ow asiibo laba ajar baa u sugnaaday hadduu ijtihaadoo dadaalo oo u khaطa'o seego sida saxda ana hal ajar baa u sugnaaday xadiidka bukhaari iyo muslim ayuu ku sugan yahay marka wuxuu caddaynayaa in la ijtihaadaa inay saa'iq tahay oo ay bannaan tahay ijtihaadku oo ajarna lagu helayo oo ka asiibiya kaan asiibin labada mid waliba ma'juur yahay laakiin uu kale ajar weyn yahay taasi waxay ku tusinaysaa inay bannaan tahay oo shay mashruucah ijtihaadku yahay mashruuc inuu yahay mashruuc waxaa loo isticmaalaa shayga ama mustaxabka ee sunnada ah ama waajibka shayga mubaaxa ah lama yidhaahdo calaa sabiili majaaz mooyaane iyo tasaamux mooyaane lama yidhahdo waa mashruuc waa mubax baa la yidhahdaa laakiin shayga haddii la waa mashruuc waxaa loo isticmaalaa ama waa shay sunno ah amaba shay waajib ah waa shay uun markaa la boorinaayo ama la amrayo kaasaa mashruucu noqda marka ijtihaadku inuu noocaa yahay ayaa laga qaadanaya mashruuc inu yahay waayo waa laga ajar siiyey hadduu iska mubaax ahaan lahaana lagama ajar siiyeen oo daat ahaantiisa mid ajar lagu helaayo ma noqdeen baab اlijtihaadi baabun ay hada baabun kani waa baab alijtihaadu maftuuxun daa'ima ijtihaadku waa furan yahay weligii waa furan yahay laa yajuusu khuluwu الzamaani min mujtahidi qaa'ima lilahi bixujatih ma bannaana zamanka ama wakhtigu inuu ka madhnaado min mujtahidin mujtahid mujtahidkaasoo qaa'iman lilaahi bixujatih yani ilaahay u kacay yani ilaahay u taagan dartii yani xujadana markaysagaa yani qaa'im ku ahoo daahir ku ah yubayinu linnaasi maa nuzila ilayhim dadkana u caddaynaya wuxuu qaa'im yahay xaaluu dadka u caddaynayo maa nuzila ilayhim kii loo soo dejiyay uu caddaynayo khilaafan liman qaala waxaan sidaa odhanaynaa xaalaynu khilaafayno ciddii tidhi biikhlaaqi baabi اlijtihaad xidhista albaabka ijtihaadka la xidhay cidda ku tagtay ee sidaa tidhi xaalaynu khilaafayno isaa odhanayna <clears throat> wayadullu lilqowli اlxaqi waxaa ku tusinaya hadalka xaqa ah ee sawaabka ah oo ah ijtihaadku inuu furan yahay qowluhu salى اllahu alayh wasalam hadalkiisa uu nebigu yidhi salى اllahu alيyh wasalam laa tazaalu طaa'ifaة min ummatii ظaahiriina calى اlxaqi xata taquuma الsaaca laa tazaalu kama zuulayso oo kama baxaysee way ahaanaysaa nafyu nafyi ihbaatun shay la nafiyey oo la diiday haddii la sii nafiyo wuxuu noqonayaa wax muhbat oo sugan zaala tazaalu waxay leedahay macno nafyi lafdigu musbat ha ahaado laakiin tazaalu macnaheedaa wuxuu yahay nafyi oo in la leeyahay saa ma aha laaduna waa xarfu nafyin laba nafyi baa isgalay kelmad macnaha nafyi ka ah lafdigeedu musbatba ha ahaadee iyo laada oo adaatu nafyin labadii nafyi markay kulmeen nafyu nafyi isbaatun bay qaacidadu tahay shay nafyiya haddii lasii nafyiyo oo lasii diido waxay noqonayaa hadalku isu rogayaa macno ahaan muhbat buu isu rogaya saasuu isu rogaya laa tazaalu kama zuulayso oo bimacnaa kama baxayso oo kama infikaakayso ee way ahaanaysaabaa macnuhu dhacaya takuunu bay la macno noqonaysa way ahaanaysaa way ahaan doontaa daa'ifatu min ummatii koox ummaddayda ka midii daahiriina cala alxaq qaar xaqa ku haaliba oo ku gacan sarreeya xataa taquuma asaaca ilaa qiyaamadu ka kacayso fainahu sala allahu alayh wasalam ahbara fi hada alxadiid nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu kaga warramay xadiidkan gudihiisa biistimraari wujuudi alqaa'imiina bilxaq kuwa xaqa ku qumaya joogistay joogayaan ee daa'imayaan ee weligood ay sugnaanayaan ayuu nebigu kaga warramay sala allahu aleyh wasalam xadiidkan gudiis ila intihaa'i addunya ilaa adduunyadu intay ka dhammaanayso ay sidaa u istimraarayaan u sugnaanayaan mas'alada mashaayikhdu halkan kaga warramayaan waxay ku saabsan tahay albaabka ijtihaadku miyuu furan yahay mise albaabka ijtihaadka waa la xidhay culamada qaar baa waxay yidhaahdeen oo muta'akhiriinta ka mida albaabka ijtihaadka waa la xidhay ummadda waxa saaran keliya taqliid qaarkood waxay yidhaahdeen afartii boqol ee hijiriyada laga soo bilaabo ilaa qiyaami saaca mujtahid ma jiri doono waxa la arbuday oo la xidhay afartii boqol ee hijiriyada markay ahayd wixii ka dambeeya afartii boqol ee hijiriyada ummadda waxa u yaallaa waa taqliid a'immadii mujtahidiinta ahayd imaam ka mida un waa inuu qallitaa oo ruuxu raaca مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين waxa ay culammada qaarkoodna mareen wejiga ku saabsan albaabka ijtihaadku waa furan yihi waana sida saxan wayo daliil mancinaaya albaabka ijtihaadka daliil xidhaya albaabka ijtihaadka oo odhanaya ummadda mujtahid kama soo bixi karo odhanaya ma jiro laa min kitaabi illah walaa min sunnati rasuuli illahi sala allahu aley wasalam walaa min ijmac اlculamaa walaa min qiyaasin صaxiix yani wax daliila oo caddaynaya ijtihaadku zaman zamanada ka mida inuu noqonaayo yani mid xidhan ummaddii islaamka haydna ay baaqi tahay oo joogto daliil loo hayaa ma jiro hadday jiri lahayd wakhti aan ijtihaadku furaynna nebigu waa caddayn lahaa salى اllahu aleyh waslm oo wuxuu odhan lahaa casriga noocaas ah yani laga bilaabo ijtihaad ma jiri doono mana dhicin wata'khiru lbayaani can waqti اlxaajati fii xaqihi laa yajuuzu bilijmac caddayntana wakhtigay ummaddu u baahan tahay nebigu inuu ka dib dhigaa mid u bannaan ma adilada ijtihaadka jawaaskiisa sheegaysaana waa adila caama adilo ku gaara fii casrin duuna casrin oo wakhtiyada qaar ku gaara wakhtiyada qaarna aynay la wadaagin ma aha bale adilada qaarkood waxaa laga fahmayaa inay markaa tahay furnaanshaha ijtihaadku furan yahay mid mustamir ah sida xadiidkan uu nebigu yihi sala allahu aley wasalam laa tazaalu طaa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yadurhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amr ullahi wahum cala dalik xadiiskuna duruq badan buu leeyahay dhowr iyo toban saxaabi baa soo wariyey xadiiskan sidaas aawoodee waa mutawaatir labaatan saxaabi in ku dhow ayaa soo wariyey xadiiskan laa tazaalu طaa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq waa min alaxaadiis mutawaatira xaqa siduu ruuxu daahir ugu noqonayaana waxay tahay waynu xaqii garanaya xaqana waxaa lagu gartaa bidalaaili la biqaa'ilih ama bikasrati qaa'ilih cidda tidhi iyo caalimka yidhi laguma garto ee waxaa lagu gartaa adiladiisa lagu gartaa xaqa marka cid cilmi leh inay tahay xaqana u nusraynaysa o u gargaaraysa ayaa xadiiska laga qaadanaya marka ciddaasi muqallida ma aha waayo muqallidku ma garanaayo sidan uu qallidanayo ee hadda marka isagaa hebel baa yidhi unbuu isagu u raacaya ama imaam hebel ama madhab heblaayo ayuunbaa sidaas qabta ayuu marka isagu u raacaya ee miduu odhanayo ma sidan baa saxan yani ma odhanayo sida caalim hebel yidhi yadaa saxiixa sida khilaafsanna saxiix ma aha waxay waxaasaa caddaynaya bes wuxuu leeyahy ida qaalat xadaami fasadiquuha faina alqawla ma qaalat xadaami qowl kanaa sawaab iyo kanaa khaطa'a isaguma kala saaray wuxuu leeyahy hebel hadduu yidhahdo igu dhan saasuu leeyi saasuu ku qallidanaya marka idan daa'ifada muxiqada ah ee xaqa daahirka ku ah ee xaqa u nusraynaysa ee xaqa garanaysa dee inay mustamirratoo daa'imayso ilaa qiyaamadu ka kacayso ama dabayshii qiyaamada ka soo horraysay ee qof kastoo muuminaba nafta lagaga qabanayo ilaa imanayso sida axaadiis kaleba ay caddaynayso ilaa waktigaas inay istimraarayso daa'ifada muxiqadii baa laga qaadanaya yani dabayshaasi markay timaaddo qiyaamada ka soo horraysaa qof kastoo muumina nafta laga qabanaya saas aawoodee alumma almuslima waxay noqonaysaa inay wada inqiraaday ay wada dhammaatay markaana qiyaamadii baa kici doonta qiyaamaduna calaa shiraari innaas dadka kuwa ugu sharka badan bay ku kacaysa caliy bn abi aalib waxaa laga soo wariyey inuu yihi laa takhlu lardu min qaa'imi lilahi bixujati arladu ka madhnaan mayso mid ilaahay yani dartii u taagan oo xujo ku sugan bixuja ka xujada ku sugani waa caalim mujtahida waa inuu yahay saas aawadeed qowlka odhanaya albaabka ijtihaadku waa xidhan yahay ummaddoo dhanna waxaa ku waajiba taqliid waa qowl ala ah qaar baa weliba taqliidkii sii khasiisay oo waxay yidhaahdeen afartii imaam mid in la qallitaa waajiba waa kuu ibraahim allaqaani odhanaayo jawharadiisa jawharat tawxiid wa waajibun taqliidu xabrin minhum waxaa ku waajiba ummadoo dhan caalim afartaa ka mida inuu qallitaa waajib ku ah yani xataa cidaan afartaa ahayn lamaba qallidan karay leeyihiin waa qowl ala ah aan daliilla lahayn laa daliila alayh qawlku haddaanu daliil lahaynna ma noqonaayo qowl saxa waa inuu daliil leeyahy qawlka saxdii waa inuu daliil leeyahy shuruud mujtahid laakiin marka la leeyahay albaabka ijtihaadku waa furan yahay wuxuu u furan yahay ciddii ehel u ah ciddaan ehel u ahayn uma fura oo biduuni cilmin laguma ijtihaadi karo shuruuduu leeyahay shuruudihiisana u tegi doonaa shuruuddii ba haddaba laga warramaya shuruud mujtahidka shuruuddiisa halkana laga warramaya shuruud an yakuuna caaliman shuruudda mujtahidku waa inuu noqdo caaliman mid aqoon u leh biwujuudi rabbi rabbi inuu jiro oo ilaahay jiro wamaa yajibu lahu subxaanahu min sifaati alkamaali waa inuu aqoon u leeyahay waxa ilaahay u waajibay ilahay isaga xumaan ka nasahane oo min sifaati alkamaali sifooyinka dhammaystiranka ah wamaa yamtanicu calayhi waxa ilaahay mustaxiilka ka aho min sifaati alnaqsi waalcayb sifooyinka nuqsaanta iyo ceebta ah wa an yakuuna musadiqan birasuuli sala allahu alayh wasalam waxaa kaloo shuruudihiisa ka mid ah waa inuu noqdaa mid rumaysan rasuulka sala allahu alayh wasalam mid rumaysan inuu noqdo ayaa shardi ah wamaa jaءa bihi almusharic yakun la yimi yani rasuulku salى allahu alayh wasalam uu la yimi waa inuu rumaysan liyakuuna fii maa yusnidhu min alaqwaali walaxkaami muxaqiqan liyakuuna suu u noqdo fii fiima yusniduhu wuxuu tiirinayo oo min alaqwaali odhahyada ka mid a walaxkaami iyo xukumada ka mid a muxaqiqan mid taxqiijinayo oo adiladeeda sheegaya suu u noqdo awalan waxaa loo shardiyaa mujtahidkii waa inuu yahay mid caqiidada garanaya oo towxiidka ilaahay iyo rasuulka risaaladiisa iyo sharciga uu nebigu keenay ee la yimi ee xagga ilaahay uu ka keenay waa inuu rumaysan yahay ou ictiqaadsan yahay yacni muumin muwaxida waa inuu yahay ilaahay uu garanaya rasuulkiisa uu garanayaa sharciga nebiga lala soo dirayna uu garanaya waa alusuul halaaa waa saddexdii asal daaqa طacma aliimaani man radiya biاllahi rabban وبالإسلام diiنا وبمحamadi رasuuلا waa saddexda asl wey xadiiskaana lagu kulmiyey muslim صaxiixa ku soo wariyey wakadalika xadiiska kale nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam ruuxa yidhaahda yani la ammaanayo raditu billahi rabban wbilislaami diina wabimuxamadin rasuula waana saddexda qofka lagu weydiinayo qabriga man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka marka ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diinta intaba waa inuu garanaya rumaysan yahay waxa ilaahay u waajibay iyo waxa ka mustaxiilka ah iyo waxa u jaa'iska ah waa inuu garanaya rasuulka waxa u waajibiyey risaaladiisa waynu garanaya allah keligii inuu cibaadada xaqu leeyahay iyo khasaaista ilaahay waa aynu garanaya ilaa haddii kale muumin ma noqonayo muumin haddii kale ma noqono rasuulka rasuulnimadiisa waa aynu garanaya oo rumaysan yahay sharciga uu nebigu la yimina waa inuu rumaysan yahy garanayaan almusharic waxaa laga keenay sharaca waa min atashriic laakiin waxa afsaxay yidhaahdeen culamada qaarkood biduuni tashdiid saas aawoodee qur'aanka waxay ugu soo aroortay sharaca yadaan shadnayn sharaca lama odhan sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini ma lam ya'dan bihi illah saas aawoodee bacdu ahli cilmi waxay yidhaahdeen waxaan filayaa xasan caطaar shaykhu اlأzhar fii zamanih inuu ahaa waxa uu yihi markaa khaطأ weeye in la yaha sharaca ee sida saxda ahi waxa weeye waa sharca sidaa qur'aankaba ay ugu timi marka almusharic waxaa laga keenay wa min atashriic sharaca yusharicu tashriican fahuwa musharic lakin sharaca yashracu fahuwa shaaric marka allah baa wax sharciyeeya min baabi alihbaar sidaa qur'aankaba ay ugu soo arortay nebigana salى allahu aleyh wasalam biliidni buu ku sharciyeeya marka hadda almusharic waxay uga jeedaan mashaayikhdu nebiga salى allahu aleyh wasalam bay uga jeedaan yani rasuulku la yimi sala allahu alayh wasalam bay uga jeedaan si u noqdo waxa uu yani tiirinayo oo sharciga u tiirinayo oo odhaahyo iyo xukumaba ahaatay mid taxqiijinaya si u noqdo yani deliil u sheegaya oo dee deliilkiiyo deliil-aanta waa inu kala garanaya ilaahay baa yidhi dee waa inuu ilahay marka hore garanaya rasuulkiisaa yidhi waa inuu rasuulkii garanaya sal allahu aleyh wasalam wahaakada laba waxaa kaloo loo shardiyaa mujtahidka an yakuuna caaliman binusuusi alkitaabi wasunna waa inuu aqoon u leeyahay adilada kitaabka iyo sunnada alatii lahaa tacalluqun bima yajtahidu fiihi min alaxkaam taasoo yanii xidhnaansho iyo tacalluq u leh wuxuu ka ijtihaadayo oo xukumo ah ama xukumada ka mid a adilada ku saabsan ama xidhiidhka la leh waa inuu aqoon u leeyahy oo garanaya in lam yakun xaafidan laha yaanu ahaanba adilada mid xafidsan oo qaybsanba yaanu ahaane waa inuu garanaya saddex an yakuuna caaliman bimasaa'il اlijmaaci waalkhilaaf shardiga saddexaad an yakuuna caaliman waa inuu noqdaa mid garanaya bimasaa'il اlijmaci wاlkhilaaf masaa'isha ijmaaca ee laysku waafaqay iyo masaa'isha laysku khilaafay waa inuu kala garanaya lianlaa yacmala wayuftiya bikhilaafi maa waqaca alijmacu calayh si aanu ugu camal falin wayuftiya aanu ugu fatwoon oo dadka ugu sheegin oo ugu jawaabin bikhilaafi maa waqaca alijmaacu calayh wixii ijmaacu ku dhacay wax khilaafsan oo sida lagu ijmaacay si aan ahayn si aanu dadka ugu fatwoon ama aanu ugu camal falin waa in waxa lagu ijmaacay iyo waxaan lagu ijmaacayna laysku khilaafay mid walba waynu kala garanay waa inuu yahay mid u cilmi leh daliilka wax nasakhay iyo kala nasakhay mid walba lianlaa yacmala wayuftiya bilmansuukh si aanu ugu camal falin uguna fatwoonoo dadka ugu jawaabin bilmansuukhi daliilkii mansuukha ahaa ila haddaanu garanayn waxaa dhici karta isagaan garanaynin inuu mansuukhii ku jawaabo ou yidhahdo masalada xadiis baa ku soo arooro sidaa weeyi ama aayad baa uu ilaahay ku sheegay mas'aladoo sidaa weeyi oo mansuukhi mas'alada uu ku fatwoodaa dhici karta marka mansuukh iyo naasikha waa inu kala garanay an an yakuuna caarifan bima yasluxu lilixtijaaji bihi min alaxaadiis waa inuu yahay mid garanaya waxa ku habboon ama u suubama daliishadka la deliishanaayo oo min alaxaadiisi axaadiista ka mida wamaa laa yasluxu iyo waxaan ku habboonayn ama u suubamin in la deliishado waa waaynu kala saaray saxiixii iyo daciifkii iyo xasankii iyo mawduucii waa waaynu kala garanay haddaanu kala garanayn waxaa dhici karta xadiis daciifa inuu masaa'il ku dhiso ama xadiis mawduuca inuu wax ku dhiso oo ku fatwoodo saxiixiina inuu ka tagaa dhici karta marka waa inuu kala garanaya axaadiista waxa saalix lilixtijaaj ah ee la deliishan karo oo la xujaysan karo ee sugan iyo waxaan la xujaysan karin ee aan sugnayn shardiga lixaad an yakuuna caaliman bilqadri اllaazimi lifahmi اlkalaami min allugati wالnaxwi waa inuu yahay mid aqoon u leh bilqadri اllaazimi qadarka lagama maarmaanka ah lifahmi alkalaami lagama maarmaanka u ahaatay hadalka fahmista la fahmayo oo min allugati luqada markaysagaa xaalu qadarkaasi ka mid ahaaday waa naxwi iyo naxwaha ka mid ahaaday sideed an yakuuna calaa cilmin biusuul fiqh waa inuu yahay mid ku sugan aqoon usuul fiqiga mid u leh waa inuu yahay oo cilmiga usuul fiqiga waa inuu garanaya lanna hada alfanna huwa addicaamatu alatii yactamidu calayha alijtihaad waayo fannigan usuul fiqiga ah huwa addicaamatu waa tiirka allatii yactamidu calayha alijtihaad uu cuskanaayo ijtihaadku toddoba shardi bay mashaayikhdu sheegeen shardiga labaad waa in nusuusta kitaabkiiyo sunnada masaa-isha laga ijtihaadayo axkaamta la xidhiidha waynu ynu aqoon u leeyihi culamada qaarkood waxay yidhaahdeen aayadaha qur'aanka ee axkaam ku saabsani waa shan boqoloo aayadood marka waa inuu shantaa boqol garanayaa bay yidhahdeen laakiin ahlucilmiga qaarkood baa radiyey oo waxay yidhahdeen aayaadka axkaamta ku saabsani shan boqol kuma koobna waxaa laga yaabaa shanta boqol inay tahay aayaadka calaa wajhi mutaabaqa kugu tusinaysa dilaalada la yidhaahdo dilaalatu mutaabaqa inay shanta boqol tahay baa laga yaaba wa ilaa aayaadka laga deliishan karo axkaam way fara badan tahay bale haalibka qur'aanka axkaam waa laga deliishan karaa aayaadka qaarkood oo qisooyin ku saabsanba haddana xukum laga qaata bay yidhahaan culamadu oo laga istimbaadaa marka kuma gaaraho keliya yani shan boqol kuma gaaraha aayado caqiide ku saabsan baa wakhtiyada qaarkood masaa'il fiqiya laga istimbaadayo lagala baxa ya marka kuma gaaraho keliya yani shan boqol kuma gaaraha marka ta kale kala saarka u kala saarayo aayadaha axkaamta iyo kuwa kale waa inuu marka hore aayadihii markaa waxaa gartaa maca taxiyaati ikhwaanikum bi manhaji online lama shartiyo calaa kulli xaal inuu xafidsan yahay siday jamaahirta culammadu qabaan laakiin waa inuu garanayaa halka madinnada u ana waa inuu markaysagaa garanayaa oo raajici karayaa si deg dega waxay soo naqliyeen qaarkood shaafici inuu yidhi waxa sharti ah inuu xafidsan yahay ra'yigaasi waa jiraa odhanaaye markaysaa markaa xifdi baa la shartiya laakiin jamaahiirta culammadu waxay leeyihin xifdi lama shartiyo sunnada waa inuu garanayaa axaadiista axkaamta ku saabsan waxaana ka caawinaya kutubaha loo gaar yeelay axaadiis alaxkaam kutubahaasaa ka caawinaya مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين waxaana ugu ballaadhan muntaqal akhbaarka intaynu aragnay baa ugu ballaadhan markaa haalibka axaadiista axkaamta ku saabsan uu ku soo arooriyey muntaqal akhbaar abulbarakaat ibnu taymiya ama almajd bnu taymiya waa ka nayl awtaar ku sharxayo alxaafid ibnu xajar buluq lmaraamka waa ku soo arooriyey marka kun iyo shan boqol iyo qadar bmanaa kun iyo lix boqoloo xadiis waxaan gaadhin buu soo arooriyey laakiin saaxibu muntaqa akhbaar yani shan kun oo xadiis wax ka badan buu soo arooriyey naxw haada calaa kulli xaal axaadiista axkaamta ku saabsan waa inuu aqoon u leeyahay waa inuu garanayaa masaa'isha lagu ijmaaciyo masaa'isha laysu khilaafay inuu xafidsan yahay shardi maaha bay yidhahdeen culamadu laakiin cala alaqali masaladan inay tahay khilaafiya waa ina ijmaac ka jirin waa inuu og yahay oo ilaa haddii kale waxaa dhici karta masale ijmaaca inuu ijmaacii khilaafo waa inuu naasikha iyo mansuukha garanayaa si aanu mansuukhi ugu fatwoon ama ugu camal falin waa inuu asbaab nuzuulka garanaya culamada qaarkood waa raaciyaan waayo waxyaalaha waxaa dhici karta macnaha looga jeedo inuu markaa ay u sii cadaynayso waa inuu garanayaa axaadiista waxa la xujaysan kari iyo waxaan la xujaysan karin bimacnaa saxiixooda iyo daciifkooda waa inu kala garanay culamada qaar waxay yidhaahdeen waxaa ku fillaan karta taas a'immada xadiiska ee xufaaddaa inuu ictimaado oo ilaaba ilaa mas'alada isagu inuu taxqiiqan ku garanayo sharti ma waatuu imaamu shaafici isagoo caalim muxadisa ahaayo dee xadiiskii aqoon u leh haddana wuxuu odhan jiray wakhtiyada qaarkood imaam axmed adiga xadiiska naga yaqaane xadiisku hadduu asaxo noo sheeg si ugu tagno axaadiista qaarkoodna waxaa dhacday inuu ku xidhay shardi in habata hada alxadiisu qultu bihi konton xadiis ama konton xadiis iyo wax raaca ayuu shardigaa ku xidhay xadiiskaasi hadduu markaa asaxo ama sugnaado qultu bihi waa odhanaya marka almuhim waa inu kala garanaya axaadiista u suubanta in la deliishado iyo kuwaan u suubamin waa luqadii qadarka uu ku fahmaayo nusuustii iyo adilada waa inuu ka garanaya naxwihii iyo sarfigii iyo mawaadkii lugawiga ahaaba waa inuu markaa ka garanayo bilqadri اlaazim lifahmi اlkalaami min allugaةi wاlnaxwi lama shardiyo tabaxur uu bad ku noqdo oo ku takhasuso laakiin qadarku ku fahmayo ee macnihii uu ku garanayo dilaalaatulalfaadka farqiyada u dhexeeyana uu ku fahmayo waa aynu marka waxba garanaya bayna tarkiibin wa tarkiib macnaha u dhexeeya waa inuu fahmaya waa ilaa haddii kale waxaa dhici karta macno aan loo jeedin inuu nusuustii ka fahmo waayo luqadii baanu garanay bacd alculamaa waxay yidhahen waxaa lagaga maarmi karaa caalima min nusuusi alkitaabi wasunna marka la yidhaahdo kitaabka marka waxa weeye nusuusta kitaabka iyo sunnada ama kitaabka iyo sunnada waa inuu caalim ku yahay shardi waxa u noqonaysa luqadoodii waa inuu garanay laakiin nusuus marka la keeno caaliman bilkitaabi wasunna aan la odhan waxay aqbali kartaa markaysagaa nusuusta laftooda inuu garanaayo oo xafidsan yahay ama akhrin karo oo markaa madinadeedii raajici karo rubama inaanu macnihii si fiican u garnay marka gaar bay u nasgareeyeen qadarka lagama maarmaanka waa inuu luqada ka garnay naxwe iyo sarfi iyo markaysaa markaa mawaad luqawi ah wahaa kada waa inuu aqoon u leeyahy usuul fiqiga usuul fiqigana wax badani waxay ku dhisayiin carabiyo oo marka la sheegaayoo leeyahay xaqiiqo iyo majaaz iyo mushtarak iyo yani muطlaq iyo muqayad iyo cumuum iyo khusuus iyo manduuq iyo mafhuum iyo yani markaa alfaadda cumuumka alfaadda khusuuska iyo yani waxa weeye ashyaada noocaasi waa ashyaa carabiya dhammaan waxay ku binaysan tahay carabi ashyaada aan tilmaamay marka fanigani waa tiirka ijtihaadku ku e, cuskan yahay ee ku tiirsan yahay saas aawoodee culuumta cilmiga ugu muhiimsan xagga ijtihaadka marka la eegayo waa cilmu usuul fiqh siday usuuliyiinta qaarkood sheegeen oo ka mid yahay razi waxa odhanaya ahamu e, culuumi lilmujtahidi cilmu usuul fiqh cilmiyada ka ugu muhiimsan yani mujtahidka ugu muhiimsani waa cilmiga usuul fiqhiga saas aawadeed mashaakhdu waxay ka cabireen lianna hada alfanna huwa addicaamatu alatii yactamidu calayha alijtihaad marka fannigan in la gartaa aad iyo aad bay muhim u tahay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk